wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd waxaan soo haynay baabu shuruudi salaa salaada shuruudeedan ka hadlayna oo kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala وعn umi سلمة رضي الله عنها أنha sألت النبy صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في dirc وkhimaar في dirci وkhimaar bigayri izaar qaala ida kana dircu saabiqan yuqaii duhuura qadamayha akhrajahu abu daawuud wasaxa alaimatu waqfahu wacan ummi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha umilmuminiinkay kamid ahayd umu salama annahaa sa'lat nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama nabigay su-aashay iyada atusali lmar'atu ma haweentii ma ku tukanaysaa fii dircin dirci mara dheer oo saaka camal iyo wa khimaarin iyo khimaar wax ay madaxa ku xirato iyo dirac oo hadda loo jeedo saakada marada adag oo dheer bigayri izaarin gorgorod la-aan izaar hadda wixii dhexda lagu xirtaa la yidhaha gorgorod baa sadawanku ay u tahay ay bigayri izaarin la-aan macawiis la-aan yani gorgorod la-aan qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam idaa kaana dircu dircigu hadii uu yahay saabiqan mid dheer hadii uu yahay yuai kaas oo kaas oo yuqadii daboolayo duhuura qadameyha labadeeda gomadood korkooda daboolayo labada lugood korkooda daboolayo labada cagood korkooda daboolayo akrajahu abu daawuud ayaa soo saaray xadiidka oo saxaxa alaimatu aimada waxay saxiix yeeleen waqfahu xadiidkan inuu mawquuf yahay marka xadiidkan awalan xagga takriijka ibnu kathiir kitaabkiisa alirshaad irshaadu alfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih waxa uu leeyahay rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuuda wariyey wacalalahu abu daawuud xadiidkan waa cilleeyey wuxuuna ku cilleeyey biana cabdiraman biana cabdiraxmaan bna cabdillaahi bni dinaar tafarada birafcihi xadiidkan in nebiga loo kor yeelo waxaa la gooni noqday cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni dinaar cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni dinaar ninkaas keligiis ayaa xadiidka nebiga u kor yeelay raggii kale maalik iyo rag tiro badanna xadiidka waa waqfiyeen oo waxay ka dhigeen hadalka umusalabay ka dhigeen oo nebiga uma aysan kori yeelin sal allahu alayhi waalihi wasalam weliba jamaaca iqaad ah oo waaweyn oo maalik uu kamid yahay waa ragga xadiidka umusalama ku ekeeyey cabdiraxmaan bnu cabdillahi bnu dinaarna nebigu sii gaarsiiyey oo hadalkii rasuulka u ka dhigo nebigu ka xigtay sal allahu alayh ali wasalam marka a'imadaasaa la rajaxay marka qowlkooda wasaxaxa alaimatu waqfahu markau leeyahay aimada tirada badan ee xadiidka waqfisay ayaa raajixa ah qowlkooda oo cabdiraxmaan ibn cabdillahi bin dinaar waa laga raajixsanya yahay qowlkiisa sida uu u weriyey yani xadiidka sababta waxay tahay maadada koowaad waxa weeyaan eh, cabdiraxmaan ibnu xajar taqriibu tahdiidka markuu u tarjamayey waxa uu yihi saduuqun yukhdiu nin siqaa ma aha waa saduuqun yukhdiu waa nin saduuq ah haddana laakiin dabdigiisa waxbaa ku jira waa gedgafu sameeyaa waadgafaa marka qaar xifdigiisa waa isgafgafaa imaam zahabi kitaabkiisa alkashif ee rijaasha kutubta sitada oo uga hadlana wuxuu yiri fiihi liin dacfiyaa ku sugan ninkan fiihi liin cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni dinaar fiihi liin marka dacfi baa ku sugan asagoo saas ahay marka haddii ou maalik iyo aimo waaweyn ou khilaafo marka maxay noqonaya marka inuu dufay sooma cadda marka gafkiisa waa qariinadu waxay keenay inuu gafay haddii intaas lix toddoba nin oo iqaad ah xadiidka ay waqfisay lix nin oo iqaada ah, xadiidka ay waqfisay midna uu xadiidka eh, rafciyey kan rafciyeyna ou saduuqun yukti loogu tarjamay ama ihliin la yiri xadiidka de falqowlu qowl ljamaaca aimada waaweyn oo maalig uu kamid yahay qowlkooda ayaa saxeexa iyadoo haddana sidaas ay tahay marka mawquufnimadaas ay ku weriyeen aimadaas ayaa haddana sanadkiisa dacfi ku sugan yahay oo sanadulmawquuf xataa dacfi baa ku sugan sababta waxay tahay cabdiraxmaankan ku jira cabdiraxmaan ibn cabdillaahiga saduuqun yuqdi maadaama loogu tarjamay fiihi liin sanadka mawquufkan oo isaga ku jiro xataa mawquuf aan waa daciif xadiiku idan marka xadiidkani waxa weyaan xadiis daciifa marfuucan oo mawquufan labadaba marfuuc ahaana u daciif mawquuf ahaana u daciif waxaa laga qaadan lahay xadiidkan haduu saxiix ahaa lahay in haweentu ay marka isaar la-aan ay tuka karto laba mara kore oo madax ay ku daboosho iyo godheer ay ku tukato nacam oo aysan u baahnayn gorgorad iyo hoos wax inay kasii qaadato inaysan u baahnayn laga qaadan lahay marka taasise waxa weeyaan haweenkii de cawradooda cumuuman inta cawrada u ah inay dabooshaa la amray markay tukanayso dirci iyo khimaar iyo waxay ku dabooleyso dharkuusa waa inuusan noqonin dhar ku dhegan ama dhar shafaaf oo jirkeeda lagasii arkaayo hoostiisa laga arkaayo inuuna noqonin ayaa la rabaa nacan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa cagaha korkooda inay yihiin cawro inay tahay nacam sida raajixaana waa sidaas naa sidaas waa waan ujeedaa waana sidaas naa ilawaanka waxaa keligiisa cawro ka ahayn wejiga iyo kafaynka wixii kasoo hara cawro waa inay marka qarisaa hadiiba cawro ay mar jirto cawradii marka satrul cawra lays amray yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin cawrada in asturtayna ku fasireen culmadii marka mufasiriinta salafka marka khulaasadan xadiidkan marka waxa uu noqonaya ninkaasaa ku jira waana dacfibaa kusoo mawquuf marfuuc ahaana awel bartumada waa waa khilaaf xoog lahaa ku jiro oo laba cilo ayaa marfuuc uu leeyahay cabdiraxmaankaanoo ku jiro iyo mukhaalafadiisa mawquufkuna hal cilo u leeyahay cabdiraxmaankaan ku jiro oo culamadu ay yihaahdeen eh, fiihi wacan caamir bni rabiicata radia allahu canhu qaal waxaa laga weriye caamir bni rabiica radia allahu canhu qaala inuu yihi kunaa maca nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama nabiga maciisaan ahayn fii leylatin habeen mudlimatin mugdi ah fa ashkalat calaynaa waxaa naga ishkaal gashay alqiblatu qibladii baa naga ishkaal gashay oo <coughs> qibladii ayaa mugdi naga galay mugdi fa sallaynaa waan tukanay marka falamaa markii dalacat shamsu qoraxda ay soo baxday inagoo naxnu anaga salaynaa aan tukanay ilaa ayri lqiblati qiblada meelaan ahaynba waa anaga u tukanay fanazlad waxaa soo degta markaas fainamaa meel kasta oo tuwaluula in jeediyad jeediyaed ujeedsataan fasama meeshaas waxaa ah wajhullahi ilahay qibladiisa ayaa ah akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka soo saaray wadacafahu tirmidi xadiidka waa daciif yeelay xadiidkan marka eh, naaxiyatu takriij xadiidku daciif waayo tirmidi wau daciif yaala nawowina khulaasado ku daciifiyey alimaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaasa ayuu ku daciifiyey juska koowaad sabxada saddex boqol soddon iyo afar alimaam ibnu kathiir kitaabkiisa irshaad ulfaqiiha waxa uu ku tilmaamay ou sheegay tirmidi inuu xadiidka uu cileeyey kuna cileeyey ashcat ibnu saciid tirmidi xadiidka wuxuu ku cileeyey ashcat ibnu saciid asamaan ninka la yihah ashcat ibnu saciid asamaan ninkaasaa cila ayuu ku cileeyey xadiidka oo sanadka ku jiro ibnu kaiir wuxuu yii qultu waxaan iri buu yii ajmacuu calaa dacfihi ninkaas inuu daciif yahay waa lagu ijmaacay ajmacuu calaa dacfihi waminhum man tarakahu bacd culamaana matruugayba ka dhigeen oo dacfigiis waa daran yahay bacd culamaana waxayba sameeyeen marka wakadabahu qaarkoodna waa kadaabi cilada labaad ibnu kaiir uu sheegay waxay tahay shaykhuhu ashcadkan sheekha uu ka werinaya caasim ibni cubaydillah ayaala caasim ibni cubaydillah alcumari isaguna waa daciif aydan laba cilaa marka u leeya ashcadkan oo bacd alculamaa ay matruuq ku sheegeen qaarna ay kadaab ku sheegeenba qaarna ay ibnu kasiirna yiri waa lagu ijmaaca dacfigiisa iyo sheekhiisa oo caasim ibni cubaydillah alcumari leeya isagana daciif ah hay xadiid kalaa jira oo isna sidaan oo kale sheegaayo oo xadiisu jaabir ah xadiidkaas jaabir isagana ma xooji karo maxaa yeel ibnu kaiira asag laftirkiisa ishaare inuusa xooji karin sababta waxay tahay waxaa ku jira moxamed ibnu salim ama nin la yihaha moxamed ibnu cubaydillaahi alcarzani moxamed ibnu cubaydillaahi alcarzani ayaa ku jira ninkaas isagaana marka waa matruuk marka matruuk matruuk ma xoojiyo xadiidka marka la xoojinayo oo xasan darajatulxasan uu soo gaara waxaa loo shardiyaa an laa yashtada dacfuhu dacfigiis inuusa darnayn matruugana waa dacfigiis waa daraya marka kana ashcasaa ku jira kaasna waxaa ku jira eh, alcarzamigan oo isaguna matrowga ah. saa darteed ibnu kasiir marka waxau ishaara labadii dariiqba inaysa isxooji karin meeshaan marka eh, mucalaqa bacda eh, gabalka xaqiijiyey oo zuhayri wuxuu ishaarayaa uu leeyahay meeshaan sheekh alalbani xadiidkan wahmi inuu uga dhacay oo waxa uu yidhi wadahaba shaykhuna xafidahu llahu ilaa ana hada alxadiida laa cilata lahu ilaa caasima bin cubaydillaahi sheekh ilalbani xadiidkan ciladiisa wuxuu ka dhigay caasim ibni cubaydillahi keliyu ka dhigay sababta wuxuu yihi camr bnu qays almalaa oo tiqa ah ayaa ashcatu mutaabiciyeey camr bnu qays almalaa oo tiqa ah ayaa ashcadkan mutaabiceeyey oo yani xadiidka dariiq kale ku yimid oo camr bnu qays oo ku jiro almalaaasuna waa tiq uu kamaa rawaahu abu daawuud atayaalisi fii musnadihi meeshaasaa marka wahmiga uu ka yimid camr ibni qays maana waa cumar bnu qays kitaabka marka la baaray kitaabka abu daud dayaalisi musnadkiisa laba nusko oo laba makduudo markii laysku muqaabalaysiiyey waxaa lagu arkay inuu yahay ninkan cumar bnu qays ee camr bnu qays inuusan ahayn camr marka waawgaasa xoogaa marka ayaa wahmiga u ka yimid waa cumar bnu qays sandal a lagu naanaysa sandal ninkaasuna waa matruuk marka xaytu maa daara alxadiid waxaa matruuk unbuu ku dul wariy camr bnu qays almadidkan ma weriyin walaa shanayo wax sha'yana kuma laha wahmigaasoo kale culamaulxadiid waa ku dhacaa yaa loo malay inay ceeb tahay man wahmiga noocaan oo kale aada u dhacaa weliba waa fara badan yahay culamadii mutaqadimiinta ku fara badnaay laba ninoo isku magac dhow in laysku khaldo mararka qaar mararka qaar nusakda in waaw ou ka tirimo cumara isku bedelaysheekh albani laftirkiisaa baraarujiyey marar badan mararka qaara ibni iyo can ayaa isku bedelmaya markaasa sanadki waxaa loo malaynaa sanad munqaica mar sanad mutasila loo malaynaa mar ayaa canti intay dhacdo ayaa bin ay u ekaana bin canti inta dhacdo qofkii marka waxau leey labadan qof isma soo gaarin xadiidka inqiaac ku cilayna nusko kale markii la fiiriya can inay meesha ka maqneedaa la arkaa oo bin aysan ayno can aysan marka cilmigan xadiidka waxaan idiin sheegaya waxay tahay cilmi jumhuud aqbalaya ma aha sheekh albani saasuu dhihi jiray cilmu lxadiisi laa yaqbalu ljumuud ad adayg oo aan jirin ma aqbalayo dhihi jira cilmigaas ma ahana cilmiga wuxuu dhihi jira hal hal ku dar waa labo ma aha qawaaciddan laftirkeeda mararka qaar layskala baxa oo khibro iyo loo noqonaa iyo baxsi cilmiga iyo maxduudaad iyo la baxsina hawl adag waa nacam cilmigan qawaaciddiisa in la fahmo waa sahlan tahay laakiin in la tadbiiqiyo ma lagu fududaado nacam marka hadii la yiraa marka awhaamtan eh, oo kale qof walbay ku dhici kartaa marka jumuudkaas iyo iyo halhal ku dar waa laba ma aha cilmigaan taas marka in la ogaado waa laga maarmaan ahay weligaan culamada aqwaashooda isku feeri weligaa culamada aqwaashooda markaad isku feeriso oo aad batato ayaad ogaa kartaa qofkii ma hade leana culamada waa iskabaayaan awhaamta masalan ibnu xar oo kale soo bixinayo mararka qaar soo saaraya awhaamtii maalan ibnu xajar raggii ka horeeyay ibnu xajara soo bixinayo mararka qaara qofka hadda joogo awhaam uu samayn karaa marka culamada inaad aqwaashooda isku dhaalacato markaasaad waxaad ogaan kartaa wixii meeshan ka saxan iyo wixii aan saxsanayn laakiin haddaad tiraa aniga kuwa kalena waxba igama gelin hal sheikhaan fiirina halkaas hadda adigon cilmigaaga naaqisoo ahaana hal maskax keliya ayaa ku xisaabtama marka cilmigan waama loo maskax badsadaa taas intii u arko ada dhacni ama nuqsaamin iyo wax lamida ka fahmayana waa nin iska buka waay marka qof bukaad anaga muhimadeena ma aha inaan ilaah inuu daaweye maahan si kale waxayna marka xadiidkan sina marka saxiix ku noqon maayo nacam oo ibnu kasiirna waa ishaareen nawowi khulaasada ku daciifiyey tirmidina waa daciifiyey labada sanad oo waxa mutaabacaadkiisa o dhanna waa mutaabacaad laa tanfac oo aan waxba lagu farxaynin oo aan anfacaynin ayb intaa markaan xadiidka takriijkiisa aan uga baxno xadii muxuu sheegayaa marka muxuu sheegayaa qofkii qiblada hadday ka wareerto inuu ijtihaado haddii uu ijtihaado ee uu meel salaada u marka u tukado markuu tukado kadib ay u cadaato meelaan qiblada ahayn inuu u tukaday salaada inuusa soo celinaynin ayaa xadiidkan laga qaadana masalada marka ufiirsada fiqiga xadiidka ku jira aada u war badan fiqigiisu wuxuu haddii qiblada kaa ishkaal gasho ood meel isaga tukatid aad qiblada u malaynaysay hadhow markaa salaada ka baxda baxday kabacdi ay kuu cadaatay meelaan qiblada ahayn inaa u tukatay sideed yeelaysaa markaas alimaamu shaafici masaladan laba qowl ka qabaa qawlul jidka ee raajixa waxaa weeyaan salaada in lasoo celinayo haddii waktigeeda la dhaafay iyo haddaan la dhaafinba salaada in lasoo celinayo leanna meelaan qiblada ahayn aad tukatay waana kuu xaqiiqowday qawlka imaamu shaafici ee qadiimka ahaayo wuxuu ahaa inaan lasoo soo celinayn xadiidkuu la socda xadiidkan qawlka qadiimka waa inaan lasoo celinayni ayb waxaana sidaas ku tegay abu xaniifa malik iyo axmed naam abu xaniifa iyo malik iyo axmed saddexda imaam oo kale salaad inaan lasoo celinaynin ayay ku tageen marka adilada ay daliishadeen qolada oo odhanaysa ma lasoo celinayo salaada xadiidkana kamid a ah. xadiidkan waa daciif lama xujaysan karo laa xujata fiihi wax xujaa kuma sugna waxaa kale ay daliishadeen xadiidkii qisatu eh, qisatu waxay daliishadeen qisatu ahli qubaa markii nimankii reer quba iyagoo salaadii dukanaayo oo ragcad tukaday loo yimid ee layidhi qibladii waa la bedelay nebigii qur-aana xalay kusoo degay qibladii baytulmaqdis waa laga bedelay waxaa loo jeestay kacbada waa iswareejiyeen isla markiiba salaadiina ma soo celinin ay masaladaas waxaa looga jawaaba mas'ale usuulay calaaqa lalahaanaysaa qaacido usuuliya naskiga lagu sheego culamada usuulka ay ku sheegaan waxay tahay haddii xukun awal oo jiri jiray xukunkaas la bedelay dadka muslimiinta ee mukalafiinta ah goorma xukunkaas ku laazimaa goormaa dhaqangelinta xukunkaas oo ku laazimaa ma markay ayaga maqlaan nasaki ou dhacayaa mase markii nebigaba ay kusoo degtay ayagana waa kujirta waxay sameynayeen oo dhan waa qalad intaysan maqlin ka hor waa mas'alo usuuliya waa masaladaas macam sida saxiixana waxa ay tahay in badan culamada shaaficiyadan ay qabaan markay maqlaan ayaga xukunkan in la nasakay kadib u bilaabana xukunka lan waxaadan maqlin oodan ogeyn intuu adiga laazim ku tii waxaadan maqlin laazim kuma tihin saa darteed nimankaa abu quba haddaan taas rajaxno reer quba nimankii salaada ku dukanaayo ragcadoodii hore ragco saxiixaba ahayd oo sunna waafaqsanba wixii xukunka sharciga ahayd la socotay ahayd tan labaad markii lasoo gaarsiiyey oo layihi war qiblada waa la bedelay markaasaa xukunkiiba uu ku waajibaha inay kacbada ujeestaan jeestaan awel kuma waajib ahayd kacbada inay ujeestaan leanna ma aysan maqlin markii ay isteenna intii kalena fariisaasay ku taamiyeen haddaan qaacidadaas la camal gelinina waxaa la camal gelina mas'alada ay u daliishanayaan iyo qisadan reer quba laba kala gedisanba waay leanna maxaa yale reer quba ahluqba eh, markii hore ay baytalmaqdis u jeesteen ishkaal iyo shaki uguma aysa jeesanin xugun sharci ay ugu jeesteen ma leanna markii hore qiblada baytalmaqdisay ahayd sharci allay fulinayeenba marka lamid maaha marka nin qibladii ka wareertay oo ijtihaadkiisa isticmaalay iyaga waa kala duwan y ayagu ijtihaadkooda ma isticmaalan waxay isticmaaleen mas saa darteed marka laba mas'alo oo kala gedisan way daliilna uma noqon karta marka qoladaas naam waxaa kaloo daliishadeen xadiid ummadeyda xadiidka nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yiri ummadeyda rufica can ummati alkhatau wanisyaanu wamastukrihu caleyh ummadeyda waa laga kor yeelay hilmaanka iyo wixii lagu qasbo iyo waxay gif u sameeyaan waa laga kor yeelay xadiidkaas isna waxaa lagu jawaabay waxa laga kor yeelay waa dembiga ee maaha salaad kor ay noqonaysa nacam rafcu lxaraji waay waxa la kor yeelaya ee maaha rafcu salaati ma aha nacam marka dembi kuma laha waa iyaga marka macnahooda lakin hadda inay soo celinayaan salaada iyada waxaa lays amray in qiblada loo jeesto amarkaas marka inay sameeyaan dib u sameeyaan qaladkoodii hore ma loo qabanayo dembi kuma laha maadaama ay ayagu dadaaleen ijtihaad iyo gef marka iyagoo dadaalay iyo gef noocaas kale ay ku dhaceen marka axaadiistooda xujo ahaan uma xoogsanaysa lidalika masalada waxaa raajix ka ah qofkii meelan qiblada ahayn inta u tukaday ay u cadaatay qibladii inaysan meeshaas ahayn oo meel kale ay qibladu fa caleyhi icaadatu salaad inuu soo celiya asalkii horaa noocaas ahayn qiblada loo jeestay meeshan aad tukatay maaha qiblo wax xadiisa ku ruqsaynaana ma jiro haddaad marka yaqiin aada u ogaato inaad salaadii aada soo celisid marka madhabkaas imaamu shaafici ou maray ayaa raajixa wallahu aclam ibnsheekhiisa ardaygiisa almuzani masaladan shaafici uu ku khilaafay waxu raacay saddexda imaam oo kale masalada ku waafaqay laakiin adiladooda waad aragtay meeshaan marka fanazalad waxaa soo degtay fa aynamaa tuwalluu meel kastoo la idin jeediyo ujeedsataan fasama wajhullahi qiblada alla ah marka laleeyahay aayaddu maaha in aayaatu sifaat ma aha aayadan iyadana masaladan dad badan baa ku khaldamo aayadan aayaatu sifaat calaaqa lamaba lahaba fasama wejhu maaha weji alla oo la ta'wiiliyey ma aha maxaa ah, luqada carabiga kelima kelimadan wejhu waxaa loo isticmaalaa jihada waaba loo isticmaalaa waxaad leedahay mashaytu calaa wajhi mashaytu calaa wajhi wejigeygaan usocday mashaytu ilaa wajhi horteydan usocdaad ka wadaa walikulin wijhatun huwa muwaliiha fastabiqu lkhayraat mid kastaa wejigu leeyahay ma laga wada ma laga wada marka weji aayadan laysat min aayaati sifaat naam maba ahaba aayaat sifaat saa darteed marka sheekh lislaam ibnu taymiya caqiidatulwaasitiyada markii uu ku doodayey nimankii uu la doodayey ayuu wuxuu ku yidhi hal aayad oo salafku ay ta'wiiliyeen oo aayaatu sifaat ah oo sariixa keena laba sanaan idin sugaayo nacam nimankii uu la niqaashayo markaasaa marka mid kamida maalinka da maalinka dambe yiri anaa haayo waa ogahay aayadaana kusoo wadaa fainamaa tuwallu fasama wajhullah hay mujaahid iyo shaaficiyaa tawiiliye aayadan laysat min aayaati sifaadi maxaa yeele fasama meeshaas waxaa ah waxaaba laga hadlaya qibla laga walilahi almashriqu walmaqribu baa kasoo horreysay weji alla calaaqaba lama laha aayadan walilahi almashriqu walmaqribu ilaahay qorax soo bax qorax udhacsa iskale fainamaa tuwallu meel walba oo jeedi fasama wajhullahi jiha allah meeshaas ku taalo waa jiho ilaahay leeyahay marka aayadda ataa calaaqada lama laha sifama wajhullahi haddii weji alle sifa ma marka aayaad sifaad ka mid maaha laakiinse ma la ta'wiiliye waa wajhu rabbika duljalaali walikraam aayadahaas oo dhan ma ta'wiiliyen shaafici iyo culamada wax ta'wiiliye ma laha marka aayaddan maaha aayaatu ciddii kusoo darto ma saxsana lianna siyaaquna aayaddu maaha siyaaqu aayaat sifaad mada mida kale macnaha aayadan wajhigan waa waa tii jihada jihada weyaan marka midii ahayd taasna marka in loo ogaado an abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nabigu waxau yihi marka xadiidkan caamir ibn rabiic ka bilaaw iyo dhowr soo socoto wuxuu ka waramaya waxay tahay qiblada istiqbaal lqibla shuruudu salaaaan marayna mogta waxaan soo dhamayna marka dhahaaradii wii kusaabsanaay iyo satru lcawra oo soo marnay hadda tan waxa uu belogelayaa marka istiqbaalu lqibla inay tahay shardun min shuruudi salaa qiblada laba sin baa laysaga dhaafi karaa qofku haddii uu cinda alkhawfi shadiid cabsi daran markay jirto cabsi aad daran markay jirto qofku meel alle meesha ujee ujeedo utukana tukana hadii labadii ciidantay isdhex galaan oo dagaalkii marka u aad u socdo oo marka meel dhufaysi aan lagu kala jirin dagaalkii lagu jiro takbiir iyo ishaaro unba qofka isaga tukana qiblana ma jirto ma ah ina ujeesto xaalada labaad ay ku dhacayso waxay tahay salaad sunno ah oo qof kanu musaafir u yahay qof musaafira oo raba inuu naysto waxaa u banaana daabadiisana raba inuu ku kor sunaysto waa qof musaafira oo gaadiidkiisa raba inuu ku kor sunaysto qofkaas meel alla meeshuu doogeysa karaa nacam sida axaadiista ay noogu imaanayso wixii aan labadan ahayn waa in qiblada loo jeesto qiblada in loo jeestana de min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid alxaraam iyo aayadaha suurat albaqara aada loogu sheegay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shar almasjid alxaraam wejigaa waxaad ujeedaa masjidxaraamka aayadaasa marka asal u ah axaadiistan haddana waa u daliil marka qiblada marka laleeyahay kacbada way meesha loo jeesto kacbada kacbada marka culamada waxay isku hayaan caynul kacba maa loo jeesana mase kacbada dhinaca ay kaa jirtaad ujeesanaysaa masaladan marka waxaa weeyaan in la yira laba loo kala qaado haddaad ku dhex jirto meel aad kacbada uga jeedid waxaa qasab kuga inaad iyad u jeesato biaysu wejigaaga uu ku aadan yahay kacbada meel kamid ah. haddii markaasoo kale lagaama aqbalayo dhinaca iga jirto dhanan u jeesana ma laga aqbalayo hay midda kale waxa weeyaan masalada kale haddii aadan qaybta kale haddii aadan u jeedin adiga kacbada oo ay kaa fog tahay kacbada kulama aad kacbada kasoo fogaatid waxaa aad u adkaanaysa inaad iyada toos uga jirtid waaba adkaanaysaaba xaqiiqatan haddaad marka kacbada kasoo dheer tahay culamada in badan jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin dhinaceeda baad ujeesana meeshay kaa jirtaad ujeesanaysa laakin shaaficiyada masale waxaa ku dudaan waa in kacbada loo jeestaa ay qof hadda halkan jooga oo kale ma la jesmi karo lama dhihi karo naad wejigaagii haddaad maanta wax walba laga qaado taas kacbada u qaabilsan tahay taas waa adkaanaysaa inaad wejigaaga oo kacbada ku abaarnaado inay adkaanaysaa laga yaaba marka waxaa weyaan dhinac jihada unbaa marka hadaad ka dheertahay kacbada jihadeeda inaad ujeesato intaasaa muhiima jihadana weliba waxaa udaliil hadda xadiidka loogu soo horeeyay oo nabigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam maa bayna almashriqi walmagribi qibla madiina u ka hadlaya nabiga wuxuu yihi qorax soo bax iyo qorax udhac inta udhaxayso qibla af nabiga marka qoraxda meesha kasoo baxda iyo meesha ay u dhacdo waa jiha dhan soo maaha jiha weyn waay jihadaasoo dhanna kacbada kuma fadhiso macquul maaha kacbada inay qorax soo baxa qorax ku qorax u dhac inay isu jirto suurtagal ma aha marka nebigu wuxuu leeyahy qorax dhac qorax soo bax qorax dhac inta udhaxayso dhan qibla marka uu leeya waxaa laga qaadanaya ninkii ka fog kacbada ama maka inuu kacbada dhinaca ay ka jirto inuu usoo qaabilayo <coughs> oo markaa ninkii hadda maalan dadkan hadda sooma kale iyo meelahaas waxay ujeesanayaan waqooyin bay ujeedsanayaan waqooyiay ujeedsanayaan marka kacbada dhinacaas waqooyin bay ka jirta halkaasaa laga raacaya waxaa kaloo iyadana ku jirta eh, laakiinse hadii la yiraa qofku inuu kacbada toos uqaabil safku inuu dheeraadaa laga yaaraaba safkaas hadda dheer kulligood inay kacbada ku wada qaabilsan yihiin macquul ma aha hadiisadku haasatan oo weli aad u dheeraada sida masjida nabawid oo kale sufuuftiisa aaday u dheertahay nin walbaa kacbada wejiga saara macquul maaha taas marka saa darteed ma fiicna waxaa fiican madhabka kale oo in dhinaceeda un loo jeesta reer madiinana kacbada koofuray ka jirtaa reer madiina koofurun bay usoo dukadaan leana bayn almashriq walmaqribi qibla markuu nabiga leeyahay cabdulahi bn cabdulahi bn cumar fasira wuxuu yihi qorax kasoo bax hadduu bidix kaa jiro qorax dhacna oo midig kaa jiro hortaada qiblada waay halkaas marka maxaa laga qaadana qorax soo baxda ayaga gacantooda beyx markay tahay qorax dhacna gacantooda midig ay tahay wejigooda marka wuxuu ku aadaa koofur koofurta ay ayaga u jeedtaan marka reer madiina annagana aya soo horjeednaa oo waxaan usoo jeesanaynaa dhinaca kale oo waqooyi aan usoo jeesanaynaa marka jooyinku saasay kala tahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wsal ulka wuxuu yihi maa bayna almashriqi qorax soo bax iyo walmaqribi qorax dhac dhexdooda qiblatun qiblo ayaa ah rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidkan weriyey waqawaahu lbukhaariyu bukhaarina xadiidka waa xoogiyey xadiidkan marka reer madiinow la hadlayaa iyo wixii kuxugum ah xadiidkan ma aha xadiid caam ama dadkao dhan caam kuma ah oo hadda ma la dhihi kara dadkao dhan qoraxda meesha kasoo iyo meeshay u dhacdo ayay qiblada udhexaysaa meel walba lama dhihi kara ibnu xajar iyo culamada dhan saasay leeyihi tirmidi xataa waa saas u ishaaraya bin mubaarak ka wariyey maa bayna almashriqi walmagribi qibla hada liahli lmashriqi hada liahli lmashriqi dadkaas marka mashriqa xigo ayay tan usugnaatay marka waxaad fahmaysaa laakiin ninkii joogo kasoo qaad eh, dadka degan aqta sharqi bariga fog oo kale dadka degan hadda qiblada xaggee ka jirtaan qorax dhacay kasoo jirtaa qiblada dadka qorax dhac meesha ugu shishaysa degan sida marooka iyo kale dadka deganna waxay usoo jeesanayeen qorax soo bax meeshay qoraxda kasoo baxdaa qiblada kasoo jirtaa oy maka ka jirtaa golalkaas marka hadii lasii tago yurub ama americana eh, eh, qiblada gees yarayba ku aadeysaa maa jiha dhanba maba qabsanaysa oo jiha marka saddex loo qaybiy qaybteeda loosoo jeesana marka hadaba adduunku marka qofku meeshu ka joogo bay ku xiran tahay ayuu uga soo jeesana xadiidkan maa bayna almashriq walmaqribi qibla reer madiina waay nebiga ka hadlaa iyo wixii la xuguno iyaga ku aadan sida anagoo kala hadla annaga laftirkeena hada maa bayna almashriq walmaqribi qibla laana annaga hadi qofku hadduu gacantiisa midig qorax kasoo bax ku aadiyo tambidixna uu qorax dhac ku aadiyo waqooyida wejiga saara qofka marka waqooyi qibladii annaga iyo marka madiin reer madiine iyo wixii lamida ah sida dalalkan meelahan soo jira iyo waa ku dhabooba xadiidka laakin dadka bariga fog degan iyo galbeedka fog iyo mak marka waxaa iyagu sharqiga usoo jeesanaya kana hadda waa qadiyo musallama a waa qadiyo oo hadda maaha daliil u baahno reer marooka hadda inay xaggaas usoo jeesanayan maxaa u daliila lama dhihi kara sababto mawqicay ku yaalaan la yaqaan maka meesheeda xigtan waa la yaqaana ibnu xajar laftirkiis saasuu yii waa qadiyo qof walba uu fahmaayo saa darteed xadiidkan inaan caami laga wadin waa iska cabaha marka waxaa laga qaadanaa xadiidkan sidoo kale in jihada oo dhan qiblo ay tahay oo qiblada wax yar aysan ahayn oo jihadoo dhan ba in qiblo tahay rawahu tirmidiy wa qawaahu lbukhaariy xadiidka bukhaari marka waa xoojiye wacan caamir bni rabicata radi allahu canhu qaal waxa uu yiri ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nabigaan arkay yusallii isagoo tukanayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa kunaayo an caamir bni rabicata radia allahu canhu qaala ra-aytu rasuula lahi sala lahu alay slam an arkay yusallii xaal uu tukanayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa uu ku tukanayo xaysu meel u tukanayo tawajahad ay jihaysato bihi isaga naam xaysu meel tawajahad bihi ay ula jihaysato naam alla meeshay ula jihaysatay ay qaabisho muttafaqun caleyhi xadiis bukhaariy muslim baa soo saarey xadiidkan marka waxuu ishaaraya nabiga sala ku tukanayo meel alla meesha ay u jeedisana oo salaada ugu waday marka xadiidkan ma kala cadayna salaada la dukanayo suna miha masafara ma kala cadaynay zaada albukaariyu bukhaari waa u ziyaadiyey yuumiu nebigu waa ishaaraya birasi madaxiisa ku ishaaraya rukuucda iyo sujuudda ayuu madaxa ku ishaaraya oo rukuucdana xoogaha hoos u foorarinayo sujuuddana hoos aad sujuudda waxoogaa aada usii madaxa foorarinayo walam yakun mana uusan ahayn nebiga yasnacuhu mid samaynaayo fi lmaktuubati salaada waajibka ah marka ziyaadada bukhaari xugun dheeraaday wadataa xadiidkii hore salaad maku kala qaadin nebigu wuxuu ku yidhi gaadiidkiisa korkiisa ku dukanaayo meel alla meeshay gaadiidku ay u jeediso ayuuna salaada u dukanaayo kan dambaa marka wuxuu ku daray walam yakun yasnacuhu fi lmaktuubati nebigu salaadba ah sidaa ma yeeli jirin halkaas marka waxaa laga qaadanaa xadiidkan in qofka samaynaya arrintan ay tahay qof salaad sunno gaadiidka baadidka waxaa lagu korduka karaa salaad sunno ah yani waxaa qiblada laga jeesan karaa salaad sunno ah oo qofka uu gaadiid korkiis ku dukanayo dhulka usoo dego qiblada ujeesanay hadduu dhulka usoo dego qiblada u ujeesanaya haddii laakiin uusan rabin inuu dhul usoo dego oo uu rabo baabuurkiisa korkiisa ama gaadiidkiisa korkiisa inuu ku tukado ou rabo musaafirna uu yahay salaaduna ay sunno tahay waxaa u banaan meel alla meeshood meel alla meeshuu doon uga jeesto oo qiblada u saa uga jeesto salaada maktuubada sameeya zaada lbukaariyu bukaari wuxuu ku ziyaadiyeyhu birasihi madaxiisa ku ishaarayo walam yakun mana uusan ahayn yasnacuhu mid samaynayo fi lmaktuubati salaada waajibka ah kuma uunan samayn jirin sidaa waajibka in dhulka loo soo dego hadii la awoodi karo haddii aan la awoodi karin in dhulka loo soo dego suurtagalna aysan ahayn salaad in doonta i lagu dukayo iyo waa culimadii hore waa ka timid in doonta lagu tukan karo qofka uu ku duka karo maadaama inuu si ku adag tahay qof doon saaran dhulka soo dego taas unbaa looga qiyaastaa diyaaradaha iyo kale iyana taas unbaa looga qiyaasanaa culimada saasay yihaahdeen qofkii marka daairada korkeeda dee waqti kusoo galo salaada uusan ka akhiiri karin ama taqdiimna uusan soo samaynin salaadiina ay tegayso maalan wakti casir oo soo raacay diyaaradii duhurkiina waa soo tukaday soo yeelaa marka wuxuuna og yahay in bacdalka wix ka dambeeya oo tegaayo meesha uu socdo meeshiisu sigi tukana salaadii marka meesha korkeeda u ku tukana waa markaasoo kale xaalaad naadir oo daruura laakiin hadduu awoodi karo inuu dego waa inuu soo dego maktuubada dhulka uu ku tukado haddaan la awoodi karin waa midaas riwaaya kale iyada waxay kusii daraysaa in nabiga sala allahu alayh ali wasalam daabadiisa oo witrka ku duka jiray oo markaas meel alle meeshay doontana ay una jeesan jirtay salaada witrka inuu saas ku samayn jiray halkaasaa culamada gobol marka waxay ka qaateen witrka inuusan waajib ahayn oo sunooyinka inuu ku jiro lana hadduu waajib yahay waa usoo degi lahay dhehen xanafiyadana marka meeshaas ay ku khilaafayaan xanafiyada witrka waajib ay qabaan inuu waajib yahay <clears throat> axmed bin xambal isaga wuxuu ku tegay meeshan waxaa fadli badan wy oo mustaxab ah marka hore inuu daabadiisa qiblada u jeediyo inta uusan salaada dukanin korkeeda uusan ku tukanin inuu daabada qiblada u jeediyo markaas horo kadib salaada uu xirto iyadoo qiblada u jeedo hadhow meesha alla meeshay doonto markaas ha ka baxdo hadhow meel alla meeshay doonto ha ka baxdo kusoo arooray arrinta iyada oo marka xadiid eh, saxeixa ama xasan ah ayaa kusoo aroora min xadiidi anas ah ayaa kusoo aroora baabkaas isaga waa kan u keeni doona waliabi daawuud abu daawuud waxaa usugnaaday min xadiidi anas kaana nabigu wuxuu aha idaa saafara hadduu safro fa araada uu doono nabiga an yatadawaca inaysto istaqbala waa qaabilaayey binaaqatihi hashiisa ayuu la qaabilaayey alqiblata qiblada ayuu ula jeesanayey istaqbala waa qaabilaayey binaaqatihi naaqatihi hashiisa maceeda nacam isaga iyo hashiisaba qibladay ujeesanayey alqibla ayuu la qaabilayay fakabara markaasu allahu akbar oranayay uma markaa dabadeed sallaa waa tukanaya nabiga sal allahu alayh ali wasalama xaysu meel ayuu u tukanayay nabiga kaana uu ahaado wejhu rikaabihi xaysu meel kaana wejhu rikaabihi yani meel kastoo gaadiidkiisu wejigiisa uu ahaado wejigiisa xaysu meel kaana ay waqaca ou dhacayo xaysu meel kaana rikaabihi xaysu waqaca wejhu rikaabihi kaanadana taamo waay mansuub ma qaadanaysa marfuucay ku gaabsanaysaa wadu tamaami maa birafcin yaktafi iduu jira ibn maali xayu meel marka waqaca unbay la macno tahay markaas kaana xayu meel kaana ay waqaca ou dhaco wajhu rikaabihi gaadiidkiisa wejigiisa wajihadiisa meelala meesha ujeesto kula dukana waisnaadu xadiidka isnaadkiisuna xasanun xasan oo xadiidkan marka xadiid xasan ah culamada in badan oo kamidana saxiix waayo dheheen marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay marka eh, saddexdan xadiidada waxaad moodeysaa saddexdan xadiidada waxaad moodeysaa inay isku mid in isku mid ay yihiin hal qadiya ka hadlaayeen laakiin saddexda xadiid xadiis walbaa macnow meesha u joogaa kan hore waa caam salaad maktuuba ah iyo salaad sunnaa labada kala cadaynin kan ku xigay bukhaari wuxuu caddeeyey maxay salaada nebiga uu saas ku yeelay inaysan ma ahayn ee salaad waajiba inaysan ahayn ayuu cadeeyey iyo ishaaraadka in la samaynayo qofkii markaa uusan madax toos dhulka udhigeynin riwaayada abu daawuud ee ka dambaysana waxay sii sheegtayba in marka hore in qiblada loo jeediya ay wanaagsan tahay ka saddexda riwaayo riwaayo walbaa xukm dheeraadad ka qaadanay ay tan hore waa iska caam salaad sunaa iyo mid fara midda labaad salaadii sunnada keliya kugu goon ay ku qeyday marka waa inaad saas uqaadato salaad faradan qiblada in loo jeestaa waajiba salaadan nebiga oo sidaa ku sameeyey inay tan sunnada ah ay tahay ayaa ziyaada albukhaariyi riwaayada oo odhanaya saasay ziyaadadu ay keentay kan abu daawuudna xukun kaleba ku siinaya inaad marka hore qiblada u jeediso inay sidaas sunno ay tahay waajib maaha qofka marka hore inuu daabada qiblada ujeediyo ilaa kawa mustaxab culumada wax waajib yiri ma ma garanayo kulli ibnu xajar fatxulbaariga waxau sheegay maxaa imaam axmed inuu sunneeyey arinta waana sunna marka xadiidka waxaa laga qaadanaa kan dambe in qiblada loo jeediyo xayawaanka ama gaadiidka aada raacayso kadib marka aada salaadii saas adoo qiblada u jeedo aada ku xirato markaas meel alla meeshoo doona ha iska aado xadiidkana marka taasay ka waramaysaa halkaan marka uga baxay istiqbaalulqibla halkaan uga baxay ama hadda dagaalku hadduu xoog bato oo aada u darnaa qiblada loo jeeso waayo iyada in laga jeesanayo qiblada waxaa u daliila eh, eh, eh, fain kiftum farijaala aw rukbaanan faida amintum fadkuru llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun taasaa laga qaadanaya leanna qof ordaayo iyo qof lugeynaayo dagaalna ku jiro qiblada le inuu u socdo macquul maaha marka xaaladaas ruksaa la siiyey xaalaadka salaada sunadana waxaa sheegay axaadiidtan waan abi saciidin alkudriyi an abi saciidin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yiri alardu dhulka kulluhaa dhammaanteed masjidun masaajid waa meel lagu tukado waayo ila almaqbarata qubuuraha maahane walxamaama iyo meelaha marka lagu qubaysta ma ahane walxamaama meelaha lagu qubaysta ma ahane rawahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa weriye walahu cilatun xadiidkan marka cilayu leeyahay walahu cilatun cila ayuu leeyahay xaafid ibn xajar talkhiiska wuxuu ku sheegay oo kasoo guuriyey saaxibulimaam saaxib limaam waxaa weeyaan ibnu daqiiq ilciid kitaab la yidhaha alimaam uu leeyahay alimaam iyo mid kaloo la yidhaha alilmaam alilmaam fi axaadiis axkaam aada iyo culimada ma dhamaystirin kutubtan qaarkoodna mma badankoodna maleba waa mafquud culimada aada u ammaanaan labada kitaab alimaam iyo alilmaamka qaaraa qidca iyo wax ka dadaabacantaha waxayna ku sheegaan sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku axaadiista axkaamta unbuu ku takriijiyey ibnu daqiiq ilciid kitaab lislaam u yihah ilmaamka kitaab lilmaami kitaab lislaam u yihah waa kitaabka islaamka kitaabkiisa waa kitaab aada marka culamada u amaanay marka ibn xajar wuxuu yihi talkhiiska xadiidkan soo ka waramayo qaala saaxibu limaam ibnu daqiiq waaye xaasilu mmaa cullila bihi alirsaal waxa lagu cileeyey waa mursalnimada xadiidkan isagoo mursala la weriyey waidaa qaarkoodna culammada waa wasliyeen culamo badan ayaa xadiidkan mawsuul ka dhigay waidaa kaana alwaasilu lahu markaasuu ibnu daqiiq yidhi dadka xadiidkan wasliyey hadday yihiin iqatan iqa haddii uu yahay fa huwa maqbuulun waa xadiid maqbuul ah, haddii ragna ay xadiidka wasliyeen ragna ay irsaaliyeen raggii wasliyey hadday iqaad yihiin waaweyn xadiidku waa saxiix marka ma loo cilaynayo marka dad irsaaliye fahuwa maqbuulun xaafidku waxaa sidoo kale oo ishaaray xadiidku inuu shawaahid leeyahay marka talkiisulxabiirka waxaad moodaa xaafid ibnu xajar inuu ku xadiidkan uu ku xasaninayo ugu yaraan lana maxaa yeele hadalkan markuu soo guuriyey kadib uu shawaahid haddana keenay oo xadiidkan inuu shawaahid leeyahay ayuu sheegay khulaasada marka xadiidkan xadiid waxa weeyaan saxiixa xadiidka tirmidi marka cilada walow cilatunta u leeyaha waa irsaalkaas ma laakin cilo oo wax dhaawacaysa ma aha saa darteed xaafid ibn xajar talkhiiska saas camal u ibnu taymiyana majmuuculfataawaha wuxuu kusoo guuriyey juska labayo labaatanaad safxada boqol iyo lixdan in xufaadu ay xadiidkan saxiix yeeleen xufaadu inay xadiidkan ay saxiix yeeleen ayuu sheegay xadiidkan xadiid marka cillo ma laha cilada loo sheegay irsaalkaas lagu wariyey isagoo mutasilana waa la weriyey rag waaweyna laga weriye waxaana ku filan maqbarada iyo kale inaan lagu tuka karin xadiis abi marsad alghanawi oo uu keeni doono laa tusalluu ila alqubuur kaasaa ku filan marka xadiidkan meeshaan waxay ka bilawday ibnu xajar wuxuu ka gela hadda mawaadic salaa meelaha in lagu tukado ay banaan tahay iyo meelaha aan lagu tukan karin khaasatan meelaha lagu dukan karin uu sheegaa lana meelaha banaan in lagu tukado lama xisaabi karo meelaha aan banaanayna la tiri karaa marka intaasu uu sheegaya mawaadicda aan lagu tukan karin ayuu gaalkan ka bilaabaa calaaqada ay la leedahay shuruud salaa marka maa maxay tahay calaaqada shuruud salaha ay la leedahay waxay tahay amaakintan qaarkood sababta loogu tukan waayey qaara waxay calaaqo la yeelanay dahaarada marka saasay shuruudu soo gelahay marka ayb marka xadiiskan wuxuu ku bilaabay maqbarada alardu kulaha masjidun ila almaqbara meelaha maqbarada maaha qubuuraha maaha marka qubuuraha in lagu dhex tukado ma banaano sababta waxay tahay cillada marka maxay tahay oo qubuuraha in lagu tukado loo diiday fuqaada in badan oo kamid ah waxay leeyihin cillada waxay tahay najaasada cillada waxay tahay najaasaday dheheen najaasada xaggay ka imaane waxay yidhahdeen qubuurtii labaa loo kala qaadaa qabri mambuush ah qubuur yani la faagay oo marka <coughs> mar haddii la faagay ciiddii iyo wixii dadkii marka meesha ku dhintay iyo wasakdoodii iyo dhiigoodii iyo malaxdoodii iyo wixii baa marka caradii markaas lala faagay saas darteed marka meel najaas le qofka inuu ku tukada loo diidayo madhabka shaaficigana taasoo moodaa marka inuu carado oo haddaysan qubuuruhu ahayn qubuur la faagay haddaysan ahayn oo qubuur sideeda ku baaqi ay tahay hadii lagu tukado in lagu tukado waa laga fiican ya hadii lagu tukado karaaha camal ay ka cabiraayeen cilada kale culamada ay usheegaan waxay tahay quburaha in lagu tukado waxa weeyaan in xadiidka khaasatan abu mursad alghanawi marka la fiiriyo ee soo socdo laa tusaluu ila lqubur qabriga in loo jeesto sababka loo diiday oo salaad loola jeestaa waxay tahay tacdiimaa laga baqaa marka hadhow waxaan inay tacdiim ay isku bedelaan qabriga lagu weyneynayo xadka ku jiro adowna marka la caabudo waana sidii nabiyullahi nuux qoomkiisa shirkiga oo ugu soo bilowday wuxuu ka bilowday alguluwu fi saalixiin saa darteed imaamu shaafici waa diiday qof in masaajid lagu duugo oo qabri looga dhigo meel masaajida ah. oo wuxuu yihi waakrahu an yucadama makhluuqun waxaan nacaab yii aniga in makhluuq la weyneeyo xataa yujcala qabruhu masjidan heer qabrigiisa masaajid laga dhigta la gaaro arrintaas waa nacaa yii aniga khashyat alfitnati calayhi wa cala lmuslimiina saasoo kale fitnaan uga baqaayo asaga in fidno ay ku noqoto dadkana inay ku fidnoobaan waa caddaha marka waxa u diidaa in qubuuraha masaajid la dhex keeno inay tahay waa iska cadda inay tahay in lagu fidnoobo qubuurahan marka dambe loo sujuudo la caabudo culamada shaaficiyana waxay qabaan qabriga rasuulka inaan salaada lagu tuka karin madaxiisa ibn imaam nawowi kitaabkiisa majmuuc kusoo guurina qofka qabriga salaada ula jeesanayo oo meeshii nabiga madaxiisa yaalaan salaadii aan anigu madax dhulka dhigaa oon ku sujuuda wuxuu le xaaraam waayo udhahataas maba banaanaada waaba xaaraam waa lagu dambaaba masalada iyada marka culamada markay leeyihin qabriga in la faagay inaan la faagin mas'alada ay ka waramaayeen waxay tahay salaada maqbaro dhexdeed lagu tukanayo mas'alada ah in qabri loo jeesto xaggiisa salaad loola jeestona mas'alo kale waa middaa iyadaa lama ogola mana ogola culamada laftirkooda madhabka lana taas maxaa tacdiim iyo baab kale geli waa in marka sidaa loo kala saaro adow wixii dhan dii laisla xayaaco waa dhib waay maqbarada marka salaada maqbarada xaggeeda lagu tukanayo waa saas macan salaada marka hadday dhacdo qofki inuu qabri ku tukado qubuur dhexdiisa dhexdeed uu ku tukado madhabka shaaficiga iyo madaahib badan waxay qabaan salaad iskeed inay u ansaxayso salaad inay ansaxayso haddii najaas iyo meeshaas aysan oolin markaas faimaamu nawowi wuxuu yihi sidoo kale waa qaala asxaabuna wayukrahu an yusallaa ila lqabri qabriga loo dukado waa la reebay waa la karaahaystay haakada qaaluu tukrahu imaamu nawowi wuxuu yihi asxaabteena shaaficiyada tukrahu bay dheheen saasay dheheen walow qiila haddii la dhaho yaxrumu waa xaaraam in haddii la yidhaahdo min xadiisi abimarsa dartiis xaaraam waayo loo dhaho iyo wagayrihi mima sabaqa lam yabcud arrintaa wax fog ma ah marka imaam naweli xaaraamta la qaba so uma jeedi qabri in salaad loola jeesto karaahada ma karaahada taxriim in loogu cambaaro weyaan marka culamadaas kalena qaala saaxibu tatima wuxuu yii yiri ama salaatu cinda ra'si qabri rasuulilahi sal slam qabriga nabiga madaxiisa salaada lagu dukanaayo mutawajihan ilayhi qofka uo nabiga ujeesanaya xaggiisa fa xaraamun xaraam wayo majmuuca juska saddexaad boqol lixdan iyo shan majmuuca juska saddexaad boqol lixdan iyo shan imaam axmed isaga wuxuu ku tegay inay xaaraan tahay salaada lagu dukado maqbara dhexdeeda khulaasat lqowl salaada qubuurta lagu dhex dukado xaaraan tahay salaadii ma ansaxay laakiin mase ma ansaxayso way ansaxaysaa salaadi iskeed waa u ansaxay leanna maxaa yal ficilkan xaaraamta ah ma ahan shay salaada calaaqa laleh ma aha xurumada shayga xaaraamta labaa loo kala qaada marka baabkaan la joogay in xaaraam uu ku yahay fi salaati inuusan xaaraam ku ahayn fi salaati shaygood xaaraam fi salaati uu ku yahay salaada waa burinaa haddii uunan fi salaati xaaraam uunan ku ahayn khaarija salaad oo kale xaaraam shaygan uu ku yahay ma burinaayo salaadii laakiin waa lagu dambaaba waa inaa saas marka u og tahay hadda qofku hadduu mara biliqa ku tukado cawradiisa ku asturto salaada uu ku dukado salaadii sawaab yaan laga helin laakiin ku celi la oran maayo qaley lama dhahayo leanna shuruudii salaada loogu talagalay kama waa laga helay laakiin salaadii miro ma yeelanayso masalada marka waa in la kala saaro waxa xaaraam fi cibaadati ku ah iyo wii khaarij hadihi cibaada wixii xaaraam ku ah waa in lakala sooco fuqaana la kala soocaya ayb marka ujeesashada iyana de in xaaraam ay tahay waa qiblada qabriga qiblo laga dhigtaa isaga waxaa wey waa xaaraam salaadun aan soconaysa midaas macna leanna wax kale buula qasda cibaadadiisa qofka haduu tacyiim iyo u yeelayo taas marka maqbaradii salaadeedi axaadiid kalena imaa doontaa lacana llahu alyahuuda wanasaara itakaduu qubuura anbiyaihim masaajida yuxadiru maa sanacuu ay kamid tahay laa tusalu ila lqubur walaa tujlisuu calayha kulli kuwaas dhan waxaa loo xarimay waa shirki oo dartiis ayaa ka baqin laga baqayo waa sadu dariica waxaa laiska ilaalinaa jaranjaradii shirkiga lagu gaari lahay waay baabkan in laska ilaalina shirkigu laba qaado aada ummadaha ugu faafay ummadihii hore shirkigooda laba nooc ahaa adoo qur-aanka akriso oo culamada aqwaashoodana fiiriso shirkun fi saalixiin shirki oo yani ah huluwun fi saalixiin saalixiinta huluwi lagu sameeyo iyo shirkun fi nujuum xidiga faalis iyo wax lamida shirki kuyimi nabiyullahi ibraahim qowmkiisa shirkigii ay ku dhex jireen xidiga faalis u ahaa fanadar nadaratan fi nujuum faqaala ini saqiim iyo hadaad aragta marka badanaa shirkigoodu waxay aaminsanaayeen xidigahan inay saameyn dhulka kuleeyihiin dhulka ka dhacaa inay xidigaha ay ay ku xiran yihiin qawmu nuux shirkigoodana saalixiinta ka yimid xaggiisa oo lagu fidnoobay qaala tacaala waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa sumaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasraa ibnu cabaas wuxuu yihi sida bukhaari kusugan dadkan dad saalixiinay ahaayeen markii dambe marka waxaa lays yidhi dadkan aan sawirno taallo aan u samayno si aan cibaadada ku xasuusano falamaa tanasakha alcilmu markuu cilmigii baaba oo yani arrintii waxaan loo sameeyeyba dadku ay ka dhamaatay qalbigooda oo dad dambe ay imaadeen cilmigu taas waa ka wadaay waxaa wixii loo sameeyey awal ujeedadii loo sameeyey markii laga jaahil noqday ayaa la caabiyey waa kuwa marka nabiyullaahi nuux sagaal boqol iyo konton sano uu ka celi waayey qowmkiisa bal fiir wax xun hadii la bilaabo siay uxun yihiin fiirin aan shaygaan xun muddo yaraa lagu bilaabay nabiyullahi nuuxna waxay ka qaadatay sagaal boqol iyo konton sano oo weliba wamaa aamana macahu ilaa qaliil qur-aanku yii marka waxaan dadkii bilaabay owsaara korkooda dul saaray dembigan iyo balaayadan wixii bilaabay unbaa loo haystaa walaa yaxmiluna adqaalahum adqaalan maca adqaalihim walayusaluna yawma alqiyamati camaa kaanuu yaxtaruun marka waxaan dadkii bilaabaa marka wax kulahaanay bidcada sidoo kale marka hore si sahala ah lagu bilaabaa mar hadday hirgasho sunno oo kale loo qaato hadhow zuulinteedaaba laisku dilaayo xag gal ka socda ujeedaan mawlid dhaaf waxaan la banaana laisku dilaana soma dagaa dadka u dilaayo dhiig islaameed kow u gelaayo marka waxaas kale qofkii bilaaba unbay dush u saaranta wixii isku dilo iyo wixii ku fidnoodo fa caleyhi korkiisa a marka eh, nabiguna waa ka yidhi sala allahu aleyh ali wasalam eh, madiina markuu ka waramayo man axdatha fiiha xadathan aw aayaa muxditan fa caleyhi lacnat llahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin culamadana waxay dhahen madiine xukunka waa ugu owleysantaha magaalooyinka kale kuwa kalebaa soo gelaya laftirkeeda intii bidca bilaabo wax fiican ma bilaabin marka maqbaradan masaajidan marka qubuuraha laga dhigaa meelay u socota male shaafici warkiisi ma aha oo waa kaas shaafici hadalkiisa majmuucu ku yaala shiraaziyaa soo raray muhadabka kutubul madhab waa kuwaas xadiiskiina waa kana xagee la aada marka nimankaan awel waxay ku dhudhuuntaan xadiiska marka loo keeno shaaficiyaa yiri dhuma jirin marka shaaficina ma dhina doorkaan bal in qabri la dhiso mama qaba waxtaay culamadii madhabka ma qabaan walaa yubnaa caleyhi kutuba waa ku taala lama dhiso leyka qabrigiis walaa yujasasu lama nuuradeeyo hadhow baa marka kutub dambe oo dad dambe oo wakti dambe ahayaa hoosta marka xawaashi hoosa waxaa ku dhigan ina alweliya iyo waxaas ina alweliya hadda adiga ma awooddaas yaa ku siiye axaadiistii rasuulka awoodda aad ku taksiisiso yaa ku siiye adiga nacam awoodda oo wax ku taksiisina baajuuri ma laha baajuuri awood wax ku taksiisiya ma laha nebiga inta wixii reebay banaanka banaan cad oo nebiga uu ka maray in qof kale ilaa hekadaa uu soo geliyo waa istidraag cala sharci waxaas marka kutub wax laga faa ma aha midda kale iyadana marka eh, eh, eh, qubooyinkan laga sii samaynay waxaan nebi waaba reebo in la dudumiyo qabriga oo amray xadiidka cali xadiid abilhayaat oo ki yiri muslim kusugnaa alaa abcauka calaa maa bacanii caleyh rasuululahi caleyha makugu bixiyaa oo makuu diraa shaqada nebigaana ii bixiyo maxay ahayd markaasuu yii anlaa adaca qabra mushrifan ilaa sawaytuhu qabri dhulka korkiisa ka taagan inaanan ka tegin ilaa inaan sima ma ahay simidaan marka waxay tahay taaka ugu yaraan qabriga dhinaci dhinacyadiisa o dhan marka in saas loo simo tawjiihaad badan ayay leedahay marka marka waxaa kaloo iyadana ku jiro cadid eh, laa dac qabra mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timtaalan ilaa qamastuhu timtaal ama marka eh, eh, maxaa maalkan taallo inaanan ka tegin ilaa inaan burburiyo maaha labadaa marka shay nin wuxuu ka dardaarma qubuurta marka qubooyinka ka dhisan tahay oo awliya ku duugan laleeyahay sharci hadduu jiro maxamediye oo diin dhulka lagu oogayo hal maalin ma taagnaa lahay waa in dhulka la dhigo haltaaka caro la kor saaro khalaas bisaas looga tago ayay noqonaysaa ninkii saas sameeyana maaha inuu awliyadu uu ku dheela maaha bal afdalu lawliya nab bal nabi maxamed sala allahu aleyh ali wasalama cimarkiisoo raacay ee awliye ma naci qofkaas isaga nacan lidalika dadku marka qaarkood ay ka hadlayaan maxamed ibn cabdilwahaab sheekh maxamed ibn cabdilwahaab waxyaaba ay ku eedeeyaan waxaa kamid ah qubuurtii dudumiye wax lagu amaano way wax lagu caayo maaha wax lagu eedeeyana ma aha hadiiba sharciga uu ku fuliyey kuwa marka mudbiriina iyagana kawsari iyo magax u yahayna xadiidkaas muslim ku jira inay daciifiyaan banaan xadiidka muslim ku jiro ayay daciifinayaan marka qoladaas marka kawsari oo calanka u wado iyo wixii soo raacaya marka asaga ka qalin qaato khulaasat lqowl qubuurta in lagu fidnoobaa shaki ma laha leanna rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi xadiis imaam malik muwadigiisa uu ku weriyo saxiixa ibnu cabdilbar ay saxiix yeelaan wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam allahuma laa tajcal qabrii wasanan yucbad ilahu qabrigeyga sanam la caabuda haka dhigin sanam qabrigeyga haka dhigin haddii marka arrintan qubuurta haddaan lagu fidnoobaynin nebigu maka ducaysa lahay sala allahu alayh ali wasalam dada hadda waxay ku leeyiin ummadan muslim waa qubuur ku mayso qabri iyo waa kala taqaanaa ilaahay aa lagu leeyahy ma nebigu la hadlaya so ummadan markaas mase gaalada u la hadlaayo markaas gaal inuunan la hadlaynin waxaa u daliila gaal qabriga nebiga maba ku fidnoobayo sababto inuu caabudo qabriga nebiga ma ka suuroobeysa ila tacdiim iyo markaa weyneyn iyo uma u haayo rasuulka sal sl waxa marka nebiga uu ka duceysana waxa oo in qabrigiisa aan la caabudin hadhow quba aan laga dhigan xadiid kale waxau yiri nabiga laa tatakiduu qabrii ciidan qabrigeeda ka dhigan inuu yiri wax sanadkiiba mar laysugu imaado niman idaacadahan jooga waxaan ka maqlahay maalin ayagoo dhahayo waxaa laga wadaa xadiidkan laa tatakiduu qabrii ciidan sida nasaarada qabrigeyga ha ku sameynina oo khamrada ku cadaayaan ayaa laga wadaa ina lilah wainaa ilayh raajicuun axaadiista rasuulka alla macna tiraa waa laysaga cayaara marka ciid maxaa laga wadaa min caada yacuudu ciidda waa wax soo noqnoqda waa oo sanadla ah nasaarada qabriga qamri iyo waxaasi ku caabida waa ku heesaan marka aniga qabrigeyga kaas ha ku sameynina bis loo jeeda ee sanadkiiba hal mar ha imaaninina ma aha macnaheeday markaas weligood waxayaabaha waqaacada meesha ka jirta waxaa a waxay leeyihin xadiidkaasay keenayaan xadiidkaasna waxaan u haynaa oon uga jawaabeynaa warki ibn xajar alhaytami ibn xajar alcasqalaani ma ahan xadiidka rasuulka see hadal nimeed loogu jawaabayo warka rasuulka see war nimeed loogu jawaabayo ma ad istaagi karaa nin uu yiri iyo xadiidka rasuulka laisla wasili kara marka xadiidkan hadii tafsiir asxaabta iyo taabiciinta laga haayo uusa jirin meeshuu daa xadiidkamida kale ciid macruuf waay ciid ma qabriga lacdaa ciid la dhahaayo ciid waa macruuf ciid wixii soo noqnoqdaa la sanadkiiba maalin loo sameeyo ama ciid makaani ha noqoto ama ciid zamani ha noqoto marka waxaan aljawaab almunadamka iyo waxaas uu ku dhigay waxa ictibaar le maaha marka eh, saa darteed eh, quruurta in lagu fidnooda maaha yaa lagu fidnooda in ziyaaraadkooda loo safrana ma banaana oo nebiga wuxuu laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid haddii masaajid nebiga uu reebay in loo safraan saddexdaas ahayd fama baaluka qabri masjido afdalu lbiqaaca haddii la diido qabri hagee jooga marka isaga midda kale in caro laga soo qaato nagar in laga xirto waa u jeednaaga in lagu fidneyba qubuurtee maxaa been loo sheegaya marka maana qubuur laguma fidneey ma waxaan sugaynaa marka in la yiraa sheekh cabdilqaadir waa ilaahay taas waan sugaynaa kuleey in toos sidaas loo dhaho mataasaa keliya markii la yidhaahdo un baad dhehaysaa qabri waa lagu fidnooday marka waa dadan shareecadana fahmin qur-aanka iyo sunadana aan akrinin waxaa kalay daliishanaya qisada asxaabulkahf oo qaala ibnu lahum yidhahdeen marka qaala aladiina calaa amrihim lanatakidana calayhim masjidan waxaa looga jawaab waxay tahay ilaahay dadkan dad fiican ay ahaayeen ma dhihin dadka waa la murmay yidhi kuwii arrintan maqoonsaday oo xoogga lahay masaajidan ka dhigayna ay dheheen waxa xoog gale iyo wax muquunsaday dad fiican inaan soo dad xun man la yaqaan hadalkii rasuulkaa marka tafsiir noqonayo oo dadka kala bixinayo tan kale anahu sharciga eh, sharcu min qablanaaba waayo laakin jawaabta horaa ka fiican oo ah marka in la yidha qaala aladiina galabuu calaa amrihim dadkii wax boobay badanaana dadka wax boobo oo umuuraa boobo dad fiican uma badno culama mufasiriintu saas saa daraadeed marka hadalka nebiga inay raacayna qubuura la dhisin la nuuraraynin waxaas dhan aan la muunaynin imaamu shaafici wuxuu yihi sababtoo ah qabrigu waa baytulbinaa waa meel la rababa in ilaahay dhimashada lagu xasuusto hadaad mutaleel saarto ood shumacyo ka shidood nabad hoos uga rakibto sida wadamada qaar oo kale maba la xasuusanaayo baytulbinaa ma laakiin markaad aragto caradii qofkii ku hoos jiro baaba-ay oo caradan marka waxba la muuqinin markaasu qofka xusuusana xataa xikmada saas waayo imaamu shaafici oo leeyahay dadkaanu la ma aha la rasuulna lama haystaan shaaficina lama haystaan marka laxsan waxaa ah inay mabda gooni dadka u sheegaan waxba aysan ku marmarsiyoonin xamaamkana marka waxaa loo diiday xamaamka waxa weya meelaha musqulo waa meelaha lagu qubaysta waxda xamaamka iyadana waxaa loo diidaa culamada qaar ay leeyihin najaas in lagu dhaqo ama loo eh, dhaqideedana loo isticmaala suurtagalay culamada qaar marka hadday najaas jirto salaadii ma ansaxayso culamada qaba gaal qaarna waxay dhaheen meelahan lagu qubayso waxaa loo diida waa ma'wa shayaatiin oo dadka marka waa isku qaawiyaan qofkii matalan marka meesha shaydaanku waa ma'wa shayaatiin cilada loo reebay marka waa taas